alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu ljizyati walhudna wuxuu baab yahay aljizya xoolihii gaalada laga qaadayey walhudna iyo xabad joojintii heshiis labadeed in la qaato jizyada waxaa la yidhaahdaa waa qadar xoolo ah oo gaalada ogolaata in ay muxuu ahaaye islaamka inay qaadatana diida islamarkaana nabad inay ku noolaato ogolaata rabtadaan dhihi lahaa qadar xoolaa oo laga qaado waayo oo sanadkiiba hal mar laga qaado qiyaasta laga qaadayo waan u tegi doonaa jiziyada marka ama qiyaasta xoolaha ah waxaa la jideeyey sanadkii sagaalaad fii suurati tawba ayuu alla tabaaraka wa tacaala ku jideeyey ku jideeyey xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakiruun ka hor marka waxay leeyihiin jizya ma jirin waa xugu markaa xilligaa bilowday waay sanadkii sagaalaad sidaasa raajix waana xugun baaqi ah oo jiraya oo la nasakhin laakiin wuxuu nasakhmi doonaa xilliga nabiyullaahi ciisa calayhi salaam uu soo dego oo nebigaas sii sheegay sal alay wasalam jizyada xukunkeedu inay xilligaa ku egya ciise markuu yimaado gaaladu la dagaalami jizyadana ka ogolaan maayo marka shareecadeennaa ku tustay inay jizyadu nasakhmi doonto ciise ma nasakhayo calayhi salaam laakiin isla shareecadeennaa nasakhday in la nasakhi doonana xadiiska nebigaa ku tusay sal alay slam laakiin waktiga naskeedu waa dambeeya watiga xumka la bedelayo waa dambeeya inta ka horeysa waa xugun mashruuca wa <clears throat> shuruuciyadiisana khilaaf kama joogo laskuma khilaafsana waa ijmaac ayib jizyadu marka waa taa fudnaduna waa in gaalada lala gaadho gaalada dagaalka lagula jiray in xabad joojin lala gaadho wakti leh waktigu siduu dooniba ha noqdo haddii madaxda muslimiinta iyo eh, imaamkoodu hadduu maslaxo u ah inay maanta muslimiinta maslaxa ugu jirto nabad iyo xabajoojin hudnada taasaa la yidhahda wala qaadan kara markaas macna وعn cbdرحmن بن cوف رضي الله عنه أن نبy nbgu sl ه عlيه وsلم أhadha jizyada wuu qaaday akhada wuu qaaday haa iyada oo tee ah yacni wuxuu ka wadaa aljizyata marjiceeda ayaa wuxuu yahay ayiljizya ana nabiya nebigu sal alay wasalam akhadahaa jizyadii wuu qaaday yacni wuxuu ka wadaa aljizyatu ka wadaayo min majuusi hajara hajaro meesha la yidhahdo majuustii deganayd ayuu nebigu ka qaaday sal alay wasalam rawahu albukhaariyu baa wariyey majuustu waa kuwan dabka caabuda walahu waxaa u sugnaaday xadiidkan ariiqun baa u sugnaaday oo fi lmuwaطa'i ku sugan fiiha ariiqan dhexdiisana waxaa ku sugan inqiaacun kala go-naan sanadkuma xidhiirsana waa kala go-anya ibn cabdilhaadi baa sidaa isaguna odhanaya xadiidku markuu ku yimid muwaطac malik waa munqaطic sidaa uu xaafidku sheegay maxaa yeelay moxamed ibnu caliyin ayaa wuxuu ka warinayaa cumar ibn khataab mana uusan soo gaadhin walaa cabdiraxmaan ibni cawftoona ma soo gaadhin <clears throat> labadooduba maadaama uusan soo gaadhin inqiaacda sanadka ku jira oo dacfi ah marka sanadku waa kala go-an yahay waa markuu yahay ariiqa muwaa maalik ku yimid waay amaa saxiixulbukhaariga markuu ku sugan yahay isagu waa xadiid xidhiidho oo sanadkiisu sax yahay waay ayb xadiiku marka waa sugan yahay muwa maalik markuu ku yimid waa sidan lafdigiisu cumar ayaa wuxuu sheegay majuusta markaasaa wuxuu yidhi maa adrii kayfa asnacu fii amrihim ma aqaano arrinkooda si aan ku samayn karo yacni waxaa timid jizyada ma laga qaadi karaa majuusta mise ahlulkitaabka keliyay jizyadu khaas ku tahay ilan qur-aanku wuxuu sheegay dadka jizyada laga qaadayo markuu sheegayo wuxuu ka hadlayay ahlulkitaabka yani xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saakiruun aayaddu ahlulkitaab bay ka hadlaysa ishkaalka dhashay marka waxa weye xukunkan jizye ka qaada ah hadday jizye ogolaadaanna dagaalka ka daaya ma ahlulkitaabku khaas ku yahay mise gaalada kalena way la qabtaan arrintaasaa soo baxday cumar marka wuxuu yidhi ma garanaya arrinkooda si aan ku sameeyo cabdiraxmaan ibni cawf baa marka meesha joogo wuxuu yidhi ashhadu la samictu rasuula allahi sal lay wasalam yaquul waxaan ka markhaati kacayaa oo goobjoog ahaa nebiga oo yidhi sal alay wasalam sunnuu bihim sunnata ahli lkitaab waxaad jidaysaan dhexdooda sunnadii ahlulkitaab dhaqankii iyo dariiqii ahlulkitaabka kula mucaamalooda iyagana oo sidii ahlulkitaabkao kale jizyada uga qaada hadday jizye ogolaadaanna dagaalka ka daayay majuustana macna nebigoo sidaa yidhi baan maqlay buu yidhi cabdiraxmaan ibni cawf lafdiga muwada'a ku yimid ee inqitaacu ku jira kaas wey ama lafdiga bukhaari oo hadda meesha inoogu qoran isagu waa saxiix almuhim qisadu waa qiso saxaw xadiidku waa xadiis saxiix maxaa laga faa'iidaysan xadiidka waxaa deliishaday jumhuuru asalafi waalkhalaf waxayna u deliishadeen calaa jawaazi akhdi aljizyati min almajuus majuusta dadka caabuda in laga qaadi karo jizyada laga qaadi karo hadday jizye ogolaadaanna dagaalka in laga daynayo ama carab ha ahaadeen ama cajam ha ahaadeen majuus carab ah ama majuusaan carab ahayn oo cajam ha ahaadeen kala qaad male ayib sidaa waxaa ku tegay jamaahiir salaf walkhalaf alimaamu shaafici iyo culimo uu ku jiro waxay iyagu ku khaas yeeleen jizyada qaadideeda ahlulkitaabkay ku khaas yeeleen aayadayna deliishadeen xataa yuctu ljizyata can yadi wahum saabiruun qolada la yidhi ahlulkitaab bay ahaayeen bay dheheen maadaama qur-aanku ahlulkitaab ka hadlay gaalada kale la xugum ma aha bay dheheen ayb sidaasay leeyihin laakiin sida raajixa waa sida ay jumhuurtu ku tageen waxaan xoojinayaa xadiidkaynu soo marnay ee aynu kitaabka ku soo marnay nebigu sal lla alay waslam uu yihi idaa laqiita caduwaka min almushrikiin haddaad cadowgaaga la kulanto oo mushrikiinta ah fadcuhum ila alislaam islaamnimo ugu yeer fain ajaabuuka hadday kaa yeelaan wa ilaa fas'alhum aljizya hadday islaamnimada kaa yeelaan okay sax we hadday kaa diidaan soomaa jizye weydii xadiisku marka muxuu yidhi idaa laqiita caduwaka min almushrikiina buu yidhi cadowgaaga oo mushrikiinta ah lama kala qaadin marka ahlulkitaab majuus cabadat noocayihii lama kala qaadin mushrikiin baana laysku dhahaa xadiidku marka waa camimay waxaa kaleetoo loo daliishan xadiidka nebiga sal alay wasalam iyo ficilkiisa inuu ka qaaday majuustii hajar meesha deganayd marka nabiga sal alay wasalam cumuumka xadiisna waa faa ficilkiisana nas buu ku yahay aayadduna isma diidayso oo aayaddu hadday tidhi ahlukitaabka jizye ka qaada ma aynan dhihin gaalada kale ha ka qaadina saas maana marka wax weeyaan waa uun qayb gaaladii jizyada laga qaadayay bay sheegtay qaybta kale hadday ka aamustayna axaadiistaa ku dartay axaadiistu waxay sheegtayna wuxuu qur-aanku sheegay waa isku mido kulli waxa weeyaan waa waxyi sidaas weyaan sidaasoo sawaabo waana madhabka sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo keyrkooda ay marayaan sidaas wey mana sidaas sidaa macna raajixa an casim ibni cumara can anasin وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم بعث وحدري خالد, خالد, خالد بن الوليد بودري إلى أكيدر إلى أكيدر دومة الجندل دومة الجندل ماشي اللي يلهد أكيدر كيدي بو النبي بودري صلى الله عليه وسلم أكيدر وانين مجد آه. ukaydir waa nin magaciisa ukaydir ibnu cabdilmalik alkindi baa la dhihi jiray duumat iljandalla waa meel magaceed ah. bidammi daal cala saxiix daalka oo la godo duuma la yidhaah dawma waa khalad bay leeyihin culimada qaarkood laakiin duuma sax duumat iljandal ukaydirkii ka talin jiray ee boqorka u ahaa ayuu nebigu khaalid u diray duumat iljandal waa meel madiine iyo udhaxaysa dimishaq waa shaam iyo waxay udhexaysaa madiina nebigu sal alay aslam markuu tabuub joogo sanadkii sagaalaad ayuu meeshaa ka soo diray khaalid ibnulwaliid meel magaalay ahayd marka ninkaas ukaydir ibnu cabdilmalik la yidhaahdo ayaa marka boqorka ah oo haystay oo nasraanina ahaa ayib asalkiisun carab ah nebigu marka bacasa wuu diray khaalid ibn alwaliid buu diray ilaa ukaydiri duumat ljandal duumat ljandal ukaydir akhaduuhu ukaydir way qabteen oo nolow bay ku qabteen fa atow way la yimaadeen bihi isaga nabigay ula yimaadeen sal lay aslam say soo qabteen isagoo nool ayay rasuulka u keeneen sal alay wasalam fa xaqana waa ilaaliyey nebigu damahu dhiiggiisii oo ma daadinin yacni wax weeyaan lama dilin wa saalaxahu wuxuuna kula heshiiyey nebigu cala aljizyati inuu jizyo bixiyo dhiiggiisii waa ilaaliyey oo lama daadinin oo lama dilin laakiin nebigu sal lay slm waa sii dahay wuxuuse kula heshiiyey meeshiisii intuu ku noqdo boqornimadiisi iyo kursigiisii dib ugu laabto laakiin inuu nabad la galo jizyana bixiyo asaalaxahu wuxuu nabigu kula heshiiyey cala aljizyati cala dafci ljizya inuu jizye bixiyo oo waxaa wariyey abu daawuudda waa wariyey sanadkiisa waxaa ku jira maxamed ibnu isxaaq oo cancanayey oo mudalisna ah sheekh albaanise wuu taxsiininaya kamaa fii saxiixi abi daauud saas manaa malaha mutaabaca iyo shawaab wuxuu ku xoojinaya macna qisada marka ukaydir diimat ljandal waxay ku tusaysaa nebigu sal lay slam heshiis buu la galay inay jizye bixiyaan ayib waxaa laga faaidaysan jiziyadu in laga qaadayo carabka kitaabiga ah carabka kitaabiga ah ee ahlukitaabna ama yahuudi weeye diin ahaan ama nasraani weeye diin ahaan dhalasho ahaanna waa carab lanna ninkan ukaydir dhalashadiisu carab waaye laakiin waxay ahaayeen wuxuu ahaa carabtii nasaarowday oo diinta nasaarada qaadatay marka carabta ahlulkitaabka in jizye laga qaadayo ayuu xadiidku daliilu yahay ayb jumhuurtaana sidaa qabta jamaahiir lculamaa baa qaba salafan wa khalafan waxaa khilaafay abu yuusuf alimaam abu yuusuf yacquub ayaa khilaafay oo ardaygii abu xaniife ah oo wuxuu yidhi laa yuqaru alcarabiyu cala aljizya walow kaana kitaabiyan carabiga carab u dhashay jizye loo dayn maayo xataa ahlulkitaabba ha ahaadee laba khiyaar mid baa la siinaya ama diinta soo gal ama waa lagula dagaalami laakiin khiyaar jizyo mabal haba opshinkaa iyo khiyaarkaa la siin maayo abu yuusuf baa sidaa alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah baa abuu yuusuf isagoo radinayo masalada ku radinaya wuxuu yidhi walowlaa anna na'san bitamanii baatil buuri haddayna jiri lahayn inaan ku dambaabayno baatil inaan tamanino oon jeclaano inuu dembi naga soo gaadhayo arrintaasi haddayna jiri lahayn buuri wadidnaa ana aladii yaquuluhu abuu yuusuf kamaa qaal waxaan jeclaan lahayn buuhi abuu yuusuf siduu leeyahay inay arrintu noqoto waa jeclaan lahayn buuhi yani haddayna tamani baatil la tamaniyo dembi naga soo gaadhaynin warkaa abu yuusuf waa ficno laha oo muxuu yahay warka abu yuusuf wa laa yujraa sakaarun calaa carabiyin jizyadu sideedaba waa nooc sakaar ah soo ma sakaar iyo dullinimo inaan ruux carabiya lagu dureerin oo lagu sugin way fiicnaan lahayd buu yidhi laakiin wuxuu yidhi walaakina allaha ajallu fii acyunina min an nuxiba kayra maa qadaa bihi laakiin ilaahay indhahanaga waa kaga wenyahay wuxuu xukumay waxaan ahayn inaan jeclaano buui abu yuusuf suu sheegay waa ronaan lahayd buui hadduu xaqu yahay laakiin ilaahay baa wuxuu xukumay sidaasi ka gedisan oo ah in carabiga ama kitaabi ha noqdo ama yuusan noqonin hadduu gaal yahay jizye laga qaadayo carabinimaduna ayna jizyada u diidayn taasaa alla xukumay buui hadduu alla xukumayna warka abu yuusuf waa ficlaan lahaa laakiin hadde qadihii ilahay baa garab mara anaguna meesha ilaahay qadihiisu maray baan maraynaa bui taa baana jeclaanayna saasuu le imaam shaafici caleh raxmatullah saas sawaabku marka waxa weeye sida sawaabka ah khiyaarka ah ama jizye dhiib ama waa kula dagaalamaynaa gaaloo dhan buu u yaallaa wax lagu gaal qaaday ma jiro qolyaha yidhi carab iyaga jizye lagama qaadana taqriiban waxay ku dhiseen nebigu sal lla alay waslam waxay leeyihiin intuu carab la dagaalamahay jasiirat alcarab jizye ma qaadeen lakiin waxaa lagaga jawaabay jizyadu markaasi maba ahayn mashruucba ma ahayn jizyada dib baa laga jideeyey faashayno sanadka sagaalaad baa la jideeyey sanadka sagaalaadna sanad ay jaziiratulcarab ay diinta soo wada gashay bay leanna carabtu kulli waxay sugaysay nebiga sal alay wasalam iyo maka bay isku fiirsanaysay hadduu maka qabsado oo reerkiisa ka adkaado waa quraysh waa reerkii ugu adkaa carab hadduu quraysh ka adkaado oo maka qabsado dee ma warbaa inoo yaalla waa isdhiibayna markaas haddiise laakiin reerkiisu ay iska celiyaan oo ka adkaadaan dee sharkiisi waaba laynaga kaafiyeyba sidaas daraaddeed aan fiirsanno bal wuxuu ku damay isagii reerkiisana laysu daayo sanadkii sideedaad markuu nebigu gacanta ku dhigay maka oo sanadkii sideedaad oo dhammaaday sanadka salaad sagaalaad waa sanadka la yidhahdo caamul wufuud baa la dhahaa sanadkii wafdiyadaa la dhahaa ida jaaa nasrullahi waalfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan sanadkaa sagaalaad waa qabaa'il ugaasyadoodii iyo salaadiintoodiiyo socda baa imaanaya maxamedow islaamkii hana laga guddoomo oo soo islaanay dadka nagiibaan wakiillo ka noon ka socnaa ay kackagu dadkii diintana u sheegay sekadana kasoo ururiyey qolo kolo socota haddana imaanaysa wufuud carabi waa isdhiibtay marka khalaas sanadkaas sagaalaad marka jasiiratulcarab gacantay ku jirtay qabaa-ishii dhanna waa isa soo dhiibeen xilliga marka jizyada la jidaynayo carabi muxuu ahay lala dagaalamahayo oo oo muxuu ahay maba jirinba waa isdhiibta carabi isdhiibta dib baa marka laga jidaya jizyada saasoo sawaaba sidaas daraadeed ayaa nebigu sal lay slam uusan jizyada ka qaadin ee ma aha carabnimo inaan jizyada looga qaadin maaha carabnimo hadday carabnimo jizya diidayso ninkaa boqorka ahee duumatljanal boqorka ka ahaa ee asalkiisu carabiga yahay baa laga dayn lahaa wacan mucaadi bni jabalin radi allahu canhu qaala wuxu uhi bacatanii waxaa i diray annabiyu nabigaa i diray sal lay wasalam ila alyamani yaman buu ii diray fa amaranii wuxuu i amray an aakuda inaan qaado min kulli xaalimin mid kastoo qaangaad ah xaalimku waa muxtalim mid kastoo qaangaad ah nin kastoo qaangaada inaan ka qaado diinaaran diinaar inaan ka qaado aw amase cadlahu aw cidlahu labada waa la xarakeeya aw amase cidlahu qadarkiisoo kale ama qiimihiisoo kale yani diinaarka wax qiimihiisoo kale ama qadarkiisoo kale ah macaafiriyan oo dhar ah macaafiriyan oo dhar ah saas waxay ku xidhan tahay an aakuda inaan qaado min kulli xaalimin ay muxtalimin mid kastoo qaangaada diinaaran inaan ka qaado aw cidlahu inaan ka qaado wax u dhigma oo la eg mucaafiriyan oo dhar ah diinaar ama diinaar wax u dhigma oo dhar ah ayb akhraja waxaa soo saaray ahalaaatu saddexdii baa soo saaray wa saxaxu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana waalxaakimu waxaa ku waafaqay dahabi sheekh albaanina irwaaga ibnu taymiya wuxuu le haabit wuxuuna xadiidkani kusoo hormaray kitaabu zaka bilowgiisaan kusoo maray macaafiriyantaasi macaafiriyantaasi ama macaafirigu waa reer ama laf ama jilib ka tirsan qabiilka hamadaan la dhihi jiray ee reer yamaneed dhar ay iyagu samayn jireen ayaa waxaa la dhihi jiray almacaafiriya almacaafiriy nisbatun ilaa macaafir oo qabiilkii ah saas man marka dharkaasi waxay ahaayeen macawiso iyo dhar iyagu intay sameeyaan ay markaas suuq geyn jireen ayaa marka iyaga loogu magacdiri jiray sida hadda maalan loo yaqaano dharka jaynaha loo yidhaahdo ama alaabtan waxaa lagu sameeyey maalan yurub ama sidaasoo kaleeto meeshuu ka yimaadiyo qabiilka sameeyaa loo tiirin jiray marka macaafiriyintaasi waa reerkii waa nisbatun ilaa macaafir waana dharkay samayn jireen wax u dhigma diinaarka oo dharka reerkaasi uu sameeya waa dharkii marka yaman laga isticmaali jiray weyaan macna ayib xadiidku wuxuu faa oo fiqiga iyo xukunka laga faa uu yahay jizyada aan soo sheegnay gaaladaha laga qaadan la yidhi qadarkeedu intee wey ayib qadarkeedu intee wey hal diinaar baa lagu sheegay ama wax u dhigmaa waa kaan soo sheegnay diinaarku wuxuu u dhigmaa afar graam iyo gram rubici oo dahaba waay afar gram iyo gram afar meeloo loo dhigay meeshii ayaa waxaa la yidhahdaa dinaarku u noqonaya marka intaas wey sidaana waxaa ku tegey inuu yahay dinaar inuu yahay waxaa ku tegay alimaamu shaafici iyo axmed ibnu xambal iyo keyrkood baa ku tegey in dinaar laga qaadayo shaaficise wuxuu ku daray haddii lagula heshiiyo wax ka badanna way suroobi kartaa laakiin diinaar waa inta u yar imaam axmedse wuxuu yidhi maya ee sinaba diinaarka loogama siyaadin karo laakiin labadooduba diinaarka waa qabaan maalik iyo abu xaniifa iyagu tafaasiil kaley leeyihiinoo wax diinaarka ka badan bay leeyihiin ayb madhab madaahibtooda tafaasiil kaley leeyihin oo sidan khilaafsan waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa ma uusan kala qaadin min kulli xaalimin buu yidhi faqiirka iyo qaniga lama kala qaadin lama kala qaadin in la kala qaadayninna shaafici iyo keyrkii baa qabaa ayib laskuma se waafaqsana ayib almuhim qadarka laga qaadayo wax daliil leh ama nas leh qiyaasta laga qaadayo waa xadiidkan dinaar ama wax u dhigma wixii kale taqriiban waa mawquuf ama waa bacfi baa ku jira macna sida ibnu rushdi uu leeyahay fii nihaayatihi wuxuu leeyahay jizyadu waxay ku waajibtaa saddex sifo ruuxii laga helay inay ku waajibayso way isla ogol yihiin culimmadu horta waa inuu lab yahay oo dee dhadiga ama dumarka jizye lagama qaado dumarka jizye lagama qaado ta labaad waa inuu qaangaar yahay oo caruurta jizye lagama qaado ta saddexaad waa inuu xor yahay oo addoommada iyagana jizya lagama qaado saddexdaas sifo markuu kulansado waa lab waana xor waana qaangaar way isku waafaqsan inay jizyada ku waajibayso haddana waa inuu haysto wixii wixii diinaarkii waa inuu heli karo waxay isku khilaafsan yihin fuqahadu ruuxa waalan jizye ma laga qaadi way isku khilaafsan yihin muqcadka naafada ah way isku khilaafsan yihin odayga way isku khilaafsan yihin duqa ah kolyaha wadaadada ahee duurgalka ahee suufiyada ahee kaniisadaha isaga jira ayagana ma laga qaadaya waa isku khilaafsan yihin faqiirka way isku khilaafsan yihin faqiirka waxba haysanin waa nin xoog leh laakiin waa faqiir wixii maba heli karaba ma laga qaadi mise laga qaadi maayo way isku khilaafsan yihin kullu dalika waa masaa'il ijtihaadiya wax nas oo qaacana looma hayo wax nasa loo hayo waxa weeye waa ninka qaangaarka ah ee haddana caqligiisi joogo ee xorta ah ee haddana heli kara kaas waa laisku waafaqsan inay jizyadu ku waajibayso kaa waxaan ahayn fuqahadu waa ku kala tagsan yahi qaar leh waa lagu waajibin qaar iyo leh laguma waajibinay ayib wacan caadi bni camri muzani radi allahu canhu can nabiy sal lay slam qaala nabigu wuxuu yihi sababta inay iskhilaafaan keenayso waxa weye masaladuna nas qaatica male waxayna isku khilaafayaan jizyadu ma dilkii laga baajiyey bay bedel ka tahay mise kama aha hadday jawaabtu noqoto dilkii la dili lahaa ama la layn lahaa markii laga baajiyey baa bedelkii waxaa gashay jizyada sidaa hadday noqoto jizyadu waxay ku waajibaysaa ciddii dilkiisu bannaanaa soma somaana soo sheegen dumarka lama dili karo caruurta lama dili karo duqa lama dili karo kuwa kaniisadaha ku jiran ee muxuu duurgalkaa lama dili karo waxaaso dhan somalila soo maray kuwa aan la dili karaynin maadaama aan la dili karaynin jizyaduna ku waajibimayso maxaa yeele jizyadu bedelkii dilka baaqashadiisa gelaysa iyo ma ahee cilo kaleetaa keenaysa jizyada say isugu khilaafayaan taas waa ma la dili karaa mise lama dili karayo inay isku khilaafaan jizyada waxaa keenaysa dilkay isku khilaafsan yihin meeshii dilku ka baaqday bay jizyadu gashaa bay leeyihi saas man wacan caydi bni camri lmusani radi allahu canhu can nabi sal lay aslam nabigu wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yihi alslaamu islaamku yacluu wuu sara maraa walaa yuclaa lagamana saramaro maro isagaa sareeya lagamana saramaro akhrajahu waxaa wariyey addaara qutniyu baa wariyey ayb fatxilbaariga wuxuu xaafidku ku leeyahay sanadkiisu waa xasan laakiin sax ma ah sanadkiisa waxaa ku jira laba nin oo majhuuliin ah saas daraaddeed sanadkiisu waa daciif sheekh albanise fi lirwa irwaa ilkhaliilka wuu ku taxsiininayaa bishawaahidihi axaadiis kale oo u markhaati kacayso shawaahiduu keenayo dhowra ah oo qaar ay mawquuf yihiin qaarna marfuuc yihiin laakiin sanadkooda uusan dacfi ka marnay allahuma midka mawquufka mooyaane markaasuu isku xoojinaya wuxuu leeyahy xadiidku xasan buu gaari karay xasan ayuu noqonaya bimajmuuci turuqihi markii laysu geeyo shawaahidii iyo turuqdiisa ayuu ku xoogoobaya buu leeyahy amaa sanad ahaantiisu waa daciifo laba ninoo majhuula ku jira haddayna saddexba noqonin ayb xadiidka waxaa loo deliishanaya alislaamu yacluu walaa yuclaa macnaha waxa weyaan muslimiinta islaamku is ugu sarreeyaa lagama sarreeyo ama awood ahaanbuu ku sarreeyaa ama xujada iyo bayaankuu ku sarreeyaa ama labadaba wuu ku sarreeyaa wabittaali maadaama uu sarreeyo dadkiisuna way sarreeyaan dadkiisana jizye lagama qaado maadaama islaamku sarreeyo dadkiisuna waa sarreeyaan jizyada waxaa loogu talagalay liidid maadaama liidid ay ku jirto muslim jizye lagama qaado muslim jizye lagama qaado lanna islaamnimadaa diiday islaamku yaclu walaa yaclaa hadduu gaalku xoolaan ka qaadayaa yidhaahdana laga ogolaan maayo laakiin duruuf sooma jiri karto muslimiintu ay tabar daran yihiin tabardarradooduna ay keeni karto inay masaalixdoodiiyo dhulkoodiiyo naftoodiiyo ku furtaan xoolo inay bixiyaan xaalaatu daruuray markaa noqonaysa xaalaatu daruura bay noqon oo markaasi waxaa la kala dooranayaa khiyaaraad adag oo daruuro iyo daruuro ah xoolo bixintood iyo dhul qabsigii xoolo bixintood iyo ummad burburinteed xoolo bixintood iyo cirdiga muslimiinta bannaysigiisa haddii tabar kale oo markaasi laysaga celiyo aynan jirin xoolo in la bixiyo markaasi laysaga sasamaayo markaasi xaalaadka daruurada ee ikhtiyaariga aan ahayn waa bannaanaanaysaa markaas saas way macana maqaasida shareecaday markaa u noqonaysaa وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحوري لا تبدأوها بلابنا اليهود يهودا والنصارى يا نصارى بالسلام سلامتها كو بلابنا سلامتها كو بلابنا waidaa goortii laqiitum aad la kulantaan axadahum midkood fii ariiqin jid aad kula kulantaanna fadaruuhu u dhibaatogeliya ilaa adyaqihi jidka kiisa cidhiidhiga ah qaybtiisa cidhiidhiga badan u dhibaatogeliyo kan waasaca idinku mara rawahu muslim baa wariye ayib xadiidku laba masalo faa'ideeyey masalada hore waxa weeye inay xaaraan tahay gaalada in salaan lagu bilaabo salaanta laga hadlayana waa salaanta islaam salaanta sharciga assalaamu calaykum assalaamu calaykum waxa laga hadlaya habaari iyo hawaayuu iyo see tahay iyo iska waran iyo lagama hadlaayo waxaa laga hadlaya waxa weye salaanta sharciga wey assalaamu calaykum amaa warkaa kale ee muxuu ahay war seed ku barida iyo see tahay iyo habaariyaako iyo muxuu ahay warkaasi waa war kale waay wax laga hadlaya maakaas waxa laga hadlayo waa salaanta sharcigu assalaamu calaykum ha ku bilaabin ayib isla macnaha ay kala samaynaysana waxa weeye assalaamu calaykum iyo salaamaha kale lays salaamaayo iyo bariidinta kale lays bariidiyaayo isku macno maaha assalaamu calaykum waa duco soo ma waa duco ducadaana ma mudna ducadaana ma mudna gaal in loogu duceeyo oo la yidhahdo assalaamu calayka ama calaykum nabadii korkiinna ha ahaato saas daraaddeed baa nabiyullaahi muusa soomaha fircawn wasalaamu calaa man ittabaca alhudaa wasalaamu calaa man itabaca alhudaa muuse dhihin wasalaamu calayka ya ya fircawn laakiin wuxuu yidhi wasalaamu calaa man itabaca alhuda salaami ciddii hanuunka raacday korkiisa ha ahaato nabiguna sal alay wasalam markuu u dirahayey ninkii dhihi jiray heriqi waraaqdii uu diray saxiixulbukhaari ku timi waraaqda markuu yidhi min muxamedin rasuuli ilaa hiriqla cadiimi ruum muxuu yidhi salaamun calaa man ittabaca alhudaa ah, nabadii korkiisa ah ha ahaato ciddii hanuunka raacda laakiin salaamu calaykum maya salaamu calaykum dadkiisii ma ah marka ha ku bilaabina inaan lagu bilaabayn inay xaaraam tahay ku bilaabidooda salaam lagu bilaabay inay xaaraam tahay waxaa qaba akaru alculamaa salafan wa khalafan ayib bacdu ahlilcilmi baa baneeye waxay waa iska banaanta oo xageed ka qaadateen waquluu linnaasi xusnan bay dheh ah. ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi dadka waxaad ku dhahdaan xusnan hadal wanaagsan ku dhah ayib hadal wanaagsan baa jira aan salaamna ahayn soma aniga haddaan ninka dhahdo war iska warran miyaan caayin salaamu calaykumna ma dhihin marka ayaddu waa caam axaadiista sidoo kaleeta salaanta amraysa salaanta faasiya bay iyadana daliishadeen iyaduna waa caam baa layidhi xadiidkanna waa khaas walaa tacaaruda bayna caamin wa khaas nas caam iyo nas khaasana sidoodaba tacaarud kama dhexeeyo saas way macana yuxmalu alcaamu cala alkhaas saas way macana ayib marka sidaas waa baxay bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen xadiidkan ay kaga jawaabeen nahyiga kusoo arooray laa tabda'u lyahuuda waannasaara bisalaam waxaa laga wadaa karaaha laga wadaayo taxriim ma aha ayagana waxaa la yidhi saarif nahyiga ka sarfiya yani dilaaladiisa asalka ah oo taxriimka ah saarif ka sarfiya keenaa la yidhi iyagana ayib sidaas weyaan xadiidku marka saasuu asal yahay saasaana sax inaan salaamta sharciga aan lagu bilaabayn waase goorma waa markay keligood yihiin gaalo keliya markay yihiin hadday gaalo iyo muslim isku jira yihiin oo isku barxan yihiin markaa waa la salaami asalaamu calaykum ayadoo markaa loola qastayo muslimka loola qastayo saasmaanayb waxaa xadiidka laga fahmayaa sidoo kale ha ku bilaabina baa la yidhi culimada qaarkood waxay ka fahmeen hadday idin salaamaan ka jawaabaa laga fahmayaa ha ku bilaabina layidhi laakiin hadday idin salaamaan ka jawaabaa laga fahmayaa oo salaamta ka jawaaba ayib taa iyada ah fahamka noocaasa in laga jawaabayo hadday ku salaamaan sax waa laga jawaabayaa <clears throat> laakiin jawaabta laga jawaabayaay waxaa looga jawaabaya wa calaykum wa calaykum bas ama calaykum oo wow lahayn labadaba way timid riwaayadka way ku timid ayib sida nabigu yihi sal lla alay wasalam xadiis saxiixaynka iyo keyrkoodba ku yaalay ida sallama calaykum ahlu lkitaabi faquluu calaykum ahlulkitaabku markay idin salaama waa yahuudiya nasaarade waxaad tidhaahdaan wa calaykum assalaamu calaykum markay idin dhahaan wa calaykum ku gaabsada laakiin wa calaykum asalaam ha dhihina salaamtaa ku darina macna ayib in sidaa u lagu gaabsanayana waxaa qaba jumhuur lculamaa ayib jumhuur lculamaa baa qaba in lagu gaabsanayo wa calaykum lagana aamusi maayo yani waa laga jawaabi laakiin jawaabta laga jawaabayahay muslimku salaamay jawaabtii laga jawaabi lahaa maaha waa jawaab ka gaaban waa calaykum ah ayb waxayna ku timid nebiga sal alay slam qoryo yuhuuda u yimid markaasaa waxay u qariyeen assaamu calaykay dheh assaamu calayka assalaamu ma assaamu saamkana geerida la yidhaha marka way habaareen geeri kolkaaga ha ahaataba assaamu ruuxa ku dhawaaqay iyo assalaamu cidda ku dhawaaqay soo isuma eka xoogaa marka inay u dusiyaan bay damceen ay markaana nabiga ka helaan wacalaykum assalaam inuu yidhaahdo markaasuu isaguna wuxuu ugu gaabiyey wacalaykum ah, idinkana geeri korkiina ha soo ma waana la wada dhiman oo ma cidaa dhimanayn baa jir caaisha marka maqlaysayo markay maqashay iyagoo nebiga habaarhayo ku haya assaamu calayka baa waxay tidhi wacalaykum assaamu canhu ana tabiiba nin dhakhtar ah ayaa sa'ala weydiiyey rasuululahi sal alay wasalam can idifdac wuxuu weydiiyey raha oo yajcaluha uu yeelayo fii dawaa-in dawo dhexdeeda uu yeelayo rah intuu qalo uu daawo dhex gelinahayo daawo ahaan loo isticmaalayo filibkiisa ayuu nabiga weydiiyey sal lay fanahaa nebigu waa reebay sal lay slam can qatliha raha dilkiisa waa reebay ahrajahu waxa wariyey axmedu wasaxa waxaana saxiixiyey alxaakimu wa ahrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda wanasaa-iyu ayaa soo saaray xadiiku marka macnahaasuu faa'ideynaya qaybtiisa dambe oo idaa laqiitum axadahum fii ariiqin fadaruuhu ilaa adyaqihi wuxuu faa'iideynayaa dimiga dhulka muslimiinta ku nool ama gaalka noocu dooniba ha noqdee jidka in aan looga tegaynin sadrigiisa sadru ariiq waa jidka bartamihiisa bartamihiisa mar hadday muslimiintu marayaan asagu waa inuu dhinaca maro dhinaca waa inuu maro qasadka laga leeya ujeeddada laga leeya waxa weeye waa in la dareensiiyo mabda' xumada iyo kufriga uu ku jiraayo inuu ku dullaysan yahay si ay sabab ugu noqoto inuu gaalnimada ka soo baxo tawxiidka u qaato saas macana jidka bartamihiisa muslimkaa haddii la wada marayo dhinaciisa oo dhanka cidhiidhigana isagu ha maro maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa inuu dareemo waxa loo liidaya inay gaalnimada tahay wabitaali inay sabab ugu noqoto inuu gaalnimada ka soo baxo maqsad sharciya marka ku jira oo shirkaa ku jira sharti waxaabay leeyihin culimmadu markii sidaa la yeelayo waa in uusan naftiisu ayna khatar gelaynin hadduu ama meel god a ah ku dhacahay ama derbigaba jiirahayo ama dhibaata soo gaadhayso maya ki dadka wada qaadaya wey dhanka ciidhiga isagoo ha maro laakiin inay dhibaata ku soo gaadho ama god uu ka dhaco ama muxuu ahaaye ama derbiga ku dhaco ama maya lama ogola taasi waa dulmi taasi waa dulmi oo lama ogola khaasatan hadduu mucaahad yahay ama dimi yahay ama dadka dhiigooda iyo uusan bannaanayn hadduu yahay waa u tegi doonaaye isaga maya sharti taas ah sharti taas ah oo macnaha hala dulmiyo ma aha hala dulmiyo ma aha oo qur-aankaaba diiday middaa iyada macnaha allana tabaaraka watacaala dulmiga ma uu jeclo ama gaal ahaado ama muslim ha aha cidnaba in la dulmiyo ma rabo laakiin sida jizyadaba loo saaray oo loo yidhi sakaaran bagaar loo yidhi yani liidid ayaa tanina maqsadkaasay u adeegaysaa ujeeddaduna waxa weeye qasad waxaasoo dhan ka weyno isaga dantiisa laga shaqaynay oo ah inuu gaalnimada ka soo baxo naarna ka badbaado taas man ayb وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبحي عام الحديبية حديث ما نتك دونا النبي صلى الله عليه وسلم أوليه معاهد روحي الظلمية waciid adag uu ku soo arooray baan u tegi doonaa wa can miswar ibni makhramata wa marwaana ana nabiya nebigu sal lay waslam kharaja wuu baxay caama alxudaybiyati sanadkii xudaybiye ayuu baxay fadakara wuxuu sheegay alxadiida xadiidkii buu sheegay bituulihi dherarkiisa ah, bituulihi dherarkiisa xadiidkao dheer buu sheegay wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan xadiidka uu iska soo gaabsaday laakiin qisadu waa qisadii dheerayno ka sheekaynaysa nebigu sal alay wasalam sanadkii lixaad ee hijrada markuu madiine ka baxay oo uu aaday maka isagoo cumro u socday qasadkiisu ay tahay inuu soo cumroodo dagaal cumraysto dagaalna uma soconin kun iyo dhowr boqoloo ninna waa wataa nabigu sal alay slam suusii socday maka korkeeduu tegey meel xudaybiye la yidhaahdo meeshaa markuu tegey oo qurayshi ka warheshay ayaa waxay yidhaahdeen maxamed ma dhici karto maanta inuu soo galo magaalada maka maba suuroobi karta cumaan ibni cafaan buu nabigu u diray sal la alay slam ergey ah wuxuu ku yidhi warnimayo dagaal uma socdo ilaahay beydkiisaasaan doonayaa inaan ku cibaadaysto oon cumraysto kadibna waa idinka noqonaya maya baa l waa la diiday waa la diiday meeshaasaa marka heshiis ka dhacay heshiiskaasaa marka la yidhahdaa heshiiska xudaybiya waa sanadkii lixaad heshiis quraysh iyo nabiga dhex maray sal alay wasalam ayaa la yidhaahdaa sulxu lxudaybiya caamulxudaybiyana waxaa la yidhahda dhacdadaasi sanadka dhacdo sanadkii lixaad ah. sanadkii lixaad wa marka xadiisku waa qisad dheer oo saxiixbukhaari iyo muslim yaa keenay iyadoo faahfaahsano aad u dheer laakiin wuxuu doonayaa xaafidku inuu ka soo qaato meesha uu hadda dantiisa ah. inta qasadkiisu rabaa inuu ka soo goosto oo baabkan calaaqa la leh wuxuu yii marka wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkaa dhexdiisa haada hadalkanaa ku sugan haada kani maa saalaxa waa wuxuu kula heshiiyey calayhi korkiisa moxamed ibni cabdillaah ayaa la heshiiyey suhayla bna camrin buu kula heshiiyey suhayla bna camrin wuxuu kula heshiiyey wy calaa wadci lxardi buu kula heshiiyey dagaalka dejintiisa iyo joojintiisa cashra siniina toban sano in dagaal la joojiyo tobankaas sano oo ya'manu ay ammaan helayaan fiihaa dhexdeeda annaasu dadku ay ammaan helayaan cid walba ay ammaan helayso laysdhex mari oo wayakufu uu reebtoomayo bacduhum dadka qaarkood can bacdin qaarka kale ka reebtoomahayo yacni gacmaha la kala reebanayo oon la dagaalamaynin oo nabad la ahaanayo on laysdhex mari tobankan sano ayay ku heshiiyeen akhrajahu waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey wa asluu xadiidka asalkiisuna fi lbukhaariyi buu ku sugan yahay xaafidka laba xadiid buu isdhexgeliyey midkood bukhaari baa soo saaray midna abu daawuud baa soo saaray laakiin isagu wuu isku dhexlabay yaniwuu isdhexgeliyey macna ayib xadiidka abu daawuud markuu yahay sheekh albaani baa taxsiiniyey lafdigiisuna waxa weye miswar ibnu makhrama iyo marwaan ibnu xakam waxaa laga warinaya inuu nebigu sal alay waslam quraysh kula heshiiyey toban sano inay xabadiyo dagaalkuinuu dagaalku joogsado oy dadku ammaan helayaan saas way macnaha marka qaybtaasi waxaa iska leh abu daawuud baa iska leh ziyaadu weli wataa waliba ziyaadu wataa ayib marka qaabka heshiisyada loo qorana xadiisku ku tusi hada maa saalaxa calayhi moxamed bni cabdillaah suhayl bni camrin suhayl bni camrigaasi odaygii quraysh heshiiska u gelayay buu ahaa ee wakiilka ka ahaa suhayl ibni camrin xaggana nebigaa sal alay slam heshiiska gelaya marka markii hore muxamed rasuulullah buu ku qoray nebigu sal lay slm heshiiska markaasaa suhayl wuxuu yidhi haddaad ognahay inaad rasuul ilaahay tahay maba anaa kula dagaalamayn dhibkani maba dhaceene rasuulnimo kuma aqoonsanina ka tir buu rasuulka meesha oo waxaad qorataa haadaa maa saalaxa calayhi muxamed ibni cabdillaah annaga waxaan ku aqoonsannahay muxamed in lagu dhaho aabbahaana cabdullaahi ahaa laakiin waxa kalead sheegaysa kuma aqoonsanin buu marka hanoo hoosgelinin tir buu rasuululahi markaasaa nabigu wuxu yhi sal lay slam cali bin abi aalib oo heshiiska qorayay ila nabigu waxma qori jiri waxlama aqrin jiri ma tir buu ku yidhi ah, caliyow tir tan baa rasuululahi bu markaasuu nabigu mariyey sal lay slam wuu tiray ah, ammaan bay u ahayd inuusan waxbana qorin waxbana akriyey dadka intooda kale soo ceeb kuma waxna ma akriyo waxna ma qoro laakiin nebi maxamed ammaan bay u ahayd leanna waxba inuusan qorin waxbana akhriyin waxyiga intan la eg iyo kitaabkanna uu la yimid markhaati waxay u tahay inuu xagga alle ka yimid waxyiga hadduu wax qori aqoon lahaa waxaa dhici kale dadka qaarkood warka ay leeyihiin wuu soo qorqoro meelahaasuu ka soo ururiyey baa waxoogaa dadka qaarkood rumaysan lahay laakiin mana akriyo oo kutub hore ma akrin yaqaano waxna ma qoro kitaabkan caalamkao dhan ka xaajisayna waa la yimid soo ammaan maaha markaas mucjizaadkiisay ka mid tahay nabiga sal lay slm saas marka nabigaa tiray sal lay slam kadibna bedelkeedii wuxuu hi qor muxamed ibni cabdillaah saasuu ku qoray marka maxamed ibn cabdillaah suhayl ibni cabdin oo odaygaas qodobo fara badan baa marka heshiiska ku jira oo qaar inoo soo socdaane qodobadaa waxaa ka mid ahaa toban sano inaan la dagaalamin xaafid ibni xajar wuxuu leeyahay fi toban sano ayaa maxfuud ah xadiidka riwaayadka qaar waxaa jira dhahaya laba sano waa shaad waana daciif sida sawaabka ah heshiisku wuxuu ahaa toban sano soo socota inaan la dagaalamin saasaa saxa macna ayib xadiidka waxaa laga faa'idaysanayaa khaasad qaybtiisa laga faa'iidaysan in gaalada lala geli karo xabad joojin muddo go-an haba dheeraatin saas manaa waa haddii muslimiinta maslaxa ugu jirto in lala geli karo muhaadana udnadii waay macna wain janaxuu lisalmi fajnax laha watawakal cala allah hadday iyagu nabadda u iishaan oy heshiiskii xabad joojinta rabaan adna uu iila baa laydhi ilahayna talo saaro marka waa masale jaa-isa nabigaana sameeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh way bannaan tahay laakiin kolba waxay u quduucaysaa gaalada heshiiska lala geliyo xabad joojinta lala gelayo maslaxadu maanta muslimiinta maxay ugu jirtaa waa mar dagaalkaa maslaxa ku jirtaa oo muslimiintiiba awood loo xoog leh waa in markaa jihaadkii dagaalka la qaado oo tawxiidkii khayrka la faafiyo marna muslimiintii waa tabar daran oo dagaal ma awoodi karaan markaasoo kaleetana sulxi iyo xabad joojin iyo nabad iyo intay ka xoogaysanayaan waa in markaa la raadiyo kolba maxay muslimiinta maslaxa ugu jirtaa ayaa lagu go-aan qaadanaya marka marna sulxiga iyo xabad joojinta marna dagaalka kullu dalikana waa jaa-is nebi maxamed baa sameeyey salawatu rabbi wasalam caleyh qur-aanka daahirkiisuna waaba caddeeyey saas weyaan ayb heshiis oo la galo wakaan soo marnay soo sheegnay maynaan soo marnay lakin waan sheegnay xadiidka nabigu yuri sal lay aslam satusaalixuuna aruum ruum baad heshiis la geli doontaan oo idinkii iyaga heshiis dhex mari doonaan kadibna idinkoo wada socdaad cadow kale ku wada duuli doontaan xataa muxuu ahay inta gaaladii heshiis la galo idinkoo heshiisaa laga yaabaa idinkoo wada socda cadow kale inaad ku wada duushaan masaladu marka waa siyaasi sharciyo maslaxa maxaa mafsada xaaladda muslimiintu xaaladay maanta joogaan wadcigoodu see weye maxay awoodi karaan maxayna awoodi karin maxaa dhiboo imaan karaya waa arrin u baahan marka miisaan u baahan qadiyadanna marka qadiyad calaaqa laleh ma aha masalat lwalaa walbaraa nacaybka gaalada iyo jacaylkooda iyo masalat lmuhaadana iyo musaalaxa calaaqa islama leh saas maana dadka qaarkood baa markaba fududaanayo waxay ku leeyihiin gaalaa heshiis lala galayoo xabad joojin lala saxeexday waaba la ridoobay bay leeyi khalaas diintii baa laga baxay gaalaa la jeclaaday war gaalo iyo muxuu ahay jacaylkeedi iyo walaa walbaraa iyo mas'alatu lmuhaadana iyo musaalax laba masaloo kala duwan laba baaboo aan shaqo isku lahayn saas masalada waa masalo jaa-is ah una khuduucayso hogaanka muslimiinta iyo kolba siduu maslaxo u ah laakiin waa inay maslaxadaasi uu muslimiinta u danaynayo xaaladooda markaa taaganna ay keenayso w man sidaaswaxaa kaloo loo daliishanaya xadiidkan iyo qisadan loo daliishan in heshiiska gaalada lala gelayaayo uu ka badnaan karo saddex sano heshiiska xabajoojintu saddex sano inuu ka badnaan karayo toban sano inuu noqon karayo ka yaraan karo ka badnaan karo inuu furnaan karo way culamada qaarkood xataa rajaxaya oo wakti la-aan xabad joojina lagula heshiin karayo waqti iyadoon la xadidin xataa inay bannaan tahay laakiin bacdu ahlicilmiga waxay leeyiin saddex sano kama badan karto fuqahada qaarkood waana ra'yi laga xoog badan yahay wa akhraja wuxuu soo saaray muslimun muslim wuxuu soo saaray bacdahu xadiidkan qaarkiibuu sooyaa soo saaray yuu soo saaray wa akhraja wuu soo saaray muslimun bacdahu xadiidkan qaarkii min xadiidi anasin xaaliya radia allahu canhu wa fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan xadiidkan qaar ka midoo anas uu warinayo ayuu muslimna wariyey xadiidkaa markuu xadiiu anas yahay muslimna soo saaray asagana qaar ka mida ama waxaa ka mida oo ku dhex jira hadalkan qodobadii heshiiska lagu kala wey ana man jaanaa ciddii naga yimaada anna man jaaanaa ciddii noo yimaada waay annaga muslimiinta ah minkum idinkana idinka yimaada ayib lam naruddahu maya ana man jaaanaa waxaa wata hadalka waxaa suhayl ibn camr anna man jaaanaa ciddii noo yimaada annaga ree maka iyo gaalada ah saasuu ka wataa oo minkum idinka idinka mida muslimiinta ah ama minkum idinka xaggiinna ka yimaada lam naruddahu celin mayno calaykum korkiinna idinku soo celin mayno ciddii madiine intay ka soo cararto oo kaa timaada annaga maka noo timaado oo nasoo hoos gasho oo xagga naga soo aada kama daba imaan kartid mana kuu soo celinayno anagu naga tirsay waman jaa'akum ciddii idin timaada minnaa annagana naga timaada ama minnaa annagana naga mido idinka idinsoo gasho soo islaamta radadtumuuhu waad celinaysaan calaynaa korkanagaad kusoo celinaysaan cid alla ciddii soo islaamto annaga naga timaadana shardi weeye inaad noo soo gacangelisood soo dhiibto faqaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii waaye qodobkaa markay qurayshi soo jeedisay oo suhayl bin camri uu soo jeediyey ayaa saxaabadii waxay dhahay ataktubu ma qori haada kan yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ma tanaad qori ninkii soo islaamayna dib iyaga ha loogu celiyo ya ninkii iyaga kasii yimaado soo islaamay ha la celiyo kii inaga inaga tagana noo soo celin maayaa ma tanaad qori qaala nabigu wuxu uhi sal ly sl nacam ha waan qori ilaan amarka ilahay baa wata sooma maamul rabbi baa meesha ka socda xataa nebigu khiyaar ma leh salawatu rabbi wasalaamu caleyh qadiyada dhan iyo sulxiga allah maamulaya nebigu waa mamuur ah, waa mamuur fasayajcalu llahu alla wuu yeeli doonaa lahu isaga farajan faraj buu u yeeli doonaa iyo wamakhrajan meel uu dhibkan kaga baxo ah, soo alla arrinta maa maamulaya kii muslimoo aan u gacangelinana ilaahay faraj iyo wuxuu u yeeli doonaa dhibkan iyo gaaladan gacantooda uu galay si uu kaga baxo iyo jid jid uu kaga baxo buu alla uu samayn doonaa alla arrinkiisa fududayn doona kii inaga inaga tagana dee kaas allaha fogeeya saasuu nabigu ku celeeyey salawatu rabbi waslamu caleyh ayib muslim baa soo saaray dabcan ficlan sidaasay noqoto dadkii soo islaamay muddadaasay la celiyey ilaahay markiiba faraj iyo makraj buu u sameeyey waataan soo sheegnay qisadii abubasiir soo garamaysaa qisadii abubasiir baa waxay u noqotay faraj iyo makraj u noqotay saas maana heshiiska iyadoo la qorayaba oo weli la dhamaynin ayaa waxaa yimi abujandal suhayl ibni camrigan heshiiska qoraya wiiluu dhalay abujandal la yidhahdo xidhan oo jeebaysan oo siqahaya baa muslimiinta isku soo dhex tuuray markaasaa suhayl wuxuu yidhi kii ugu horreeyey heshiisku ku dhaqangalayo waa wiilkaygana celi buu ku yidhi nabigu wuxuu ihi warda heshiisku weli ma dhammaanin maya celi buu yidhi haddii kale heshiisuma u soconayo suhayl waa la dhiibay waxaa dhihi lahaa abu jandal baa la gacan geliyay isagoo dhawaaqahayo muslimiintiio war walaalayaalow war gaaladaa war waa layla tegay war iga qabsada ku haya baa lala tegay la kaxaysay abujandal la kaxaysay lala tegay sidiiba heshiisku ku dhammaaday waa lagu soo galtay abubasiir baa marka dib isaguna ka yimido magaalada madiinayimi waa kii qisadiisa aan cali misaamiina aan idinka warramay laba oo nin baa laga soo dabadiray qurayshi soo dirtay labadii nin madiine nebiga uu yimaadeen sal lay aslam waxay idhahdeen heshiiskiiyo ballantii naga dhexayso noo fuliyo abubasiir noo soo dhiibtay nebigu sal lay aslam marka jid kale uga furnay heshiis buu galay axdigii ballankana waa in la ilaaliyo abubasiir waa la gacan geliyey isagana labadii nin baa loo dhiibay way la tageen dhexda markay sii maranaya buu xeeladaystay mid ka miduu hubkii ka qaaday seeftiisii si farsamaysan seeftii markuu ka qaatay buu qoorta ka jaray wuu dilay kii kale markuu arkay saaxiibkiioo qoortiisii bannaanka taallo oo dhintay cabuu wax ka day wuu caray naf abuu basiir waa ku dili buuri saa maka muusan u cararayna makaila waa la gaadhi madiina ugu dhoweyda madiinu kusoo caray isagoo ordahaya ama basiiradaba ordahaya iyo nebiga isula soo galeen sal alay sl nebi allow ballantaadii adiga waad fuliseen ninkan ii daaburi gaalkanaan horta ka jira ah, nebigu waa ka qabtay sal alay sl war maxamed u badbaadi war maxamed badbaadi buu le war maanta nafti badbaadi buu le waa ninkii shalay la karna nebigu sal alay slam basiir waa ka qabtay ballantaa iyadaa ee nebigu galay abubasiir wuxuu ogaaday mar labaad inayna ka hadhaynin quraysh ay soo diri doonto wafdi kaliya erge kaloo haddana la dhiibi doono nebigun inuusan ballantiisa jabinayni waa ogaa abubasiir markaasuu go-aan qaatay meeshii nebigu ka telinayay wilaayadiisiiba waaba ka tegay oo intuu duurkaa iska galay xeebta meelafteeda yuu meelahiisaas ayar ka banaystay wax alla wixii quraysh xoolahooda ganacsigooda wuxuu helaba jidka u galay meeshaasu marka wuxuu ka samaystay saldhig wax alla wixii maka ku ciqaabnaa abujandal baa ugu horreeyey abujandalkii maalintii meesha laga celiyey abubasiir baa duurkan ku jira markuu maqlay isaguna waa soo fakaday abubasiir buu ku darmaday abubasiir sidii loogu darmanhayo loogu darmanhayo koox ciidanay noqdeen hadda koox ciidan oo wareentaa oo khatar ah oo meel meelogu soo haga aan lahayn oo jabhad ah oo marna ku weeraraysa marna gabanaysa quraysh way wareertay qoraysh taladii baa ka fakatay si ay yeeshe gara weyde nebigay erga usoo diray sal alay slam waxay yidhahdeen maxamedow nimankaa meeshaa ku jira ballan baan qaadaynaa inaanaan ka daba imaanaynine nimankaa nooga yeer bay dheheen nebigu sal lay slam waa u yeedhay markaasay u yimaadeen rasulka sal lay slm marka waxaan ka wadaa waman jaana minhum fasayajcalu llahu lahu farajan wamakhrajan ilaahay tabaaraka wa markiiba wuxuu u yeelay faraj iyo makraj dadkii gacantooda galeen la dhiibay sidaasaa makraj u noqotay saasaa ilaha tabaaraka watacala makraj dhigay ayib xadiidku wuxuu faa'ideynaya ama qaybtiisani ay faa'iideynaysaa heshiiska oo runtii qodobadiisu aada u inkaaraayeen oo saxaabada qaar ka midana ayba qaadan waayeenoo markii hore ka biya diideen sida cumar oo kaleeto rasuulka ilaahay seebaan liidnaan u qaadanaynaa soo annaga xaq kuma sugnin iyaguna baail kuma sugna soo muminiin man iyaguna gaalo ma ah see baan liidnaantan u aqbalayna abubakr buu marka hore u tegay markaasu wuxuu ku yidhi cumarow tartiibsa buu ku yidhi waxaad cidda samaynaysa waa rasuul ilaahi meel laga marana male marka tartiibso cumar waa qanci waayo nebigu u yimi sal alay slam sidoo kale ku yidhi nebigu wuxuu yidhi cumarow waan amranahay cumarow waan amranahay yacni amar ilaah iyo tala rabi baa meesha ka socoto khiyaar malihi waa sooma war ma yaalla markaas marka heshiiska oo qodobadiisa inkaarnaayeen baa waxaa ka mid ahaa dhiibidda dadka soo islaamaya su-aal baa marka la isweydiino xukunkaasi ma la nasakhay mise weli waa baaqi waay haddii muslimiintu ay xaalad ayimaa ah timaado la yidhaahdo soo dhiiba dad muslimiina soo gacangeliya haddii kale cagtaabaan idin marinaynaa ama waa idin baabi'inaynaa awood markaana ayna haynin dhibaato weyn inay ku dhacdana ay ka baqayaan ma u bannaan tahay ciddaa inay gacan geliyaan oo xukunka weli ma jiraa mise xukunka waa la nasakhay khilaafun bayna alculamaa bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin xukunkaasi waa la nasakhay waana la bedelay nusuusta in la bedelay kutusaysana waxaa ka mid a almu'minu aqun mu'min laa yadlimuhu walaa yakhdiluhu walaa yuslimuhu ma dhiibo ah, ma dhiibo ma gacangeliyo fuqahada qaarkood iyo culimada qaarkoodna waxay leeyihiin xaaladaasi waa xaalatlikhtiyaarka marka la jooge laakiin xaalatulidiraarka daruura markay timaado oo ay noqoto laba shar kala dooro dhib ka weyn inuu ku qabsado iyo muslim inaad dhiibto labadaa khiyaar markay isu kaa qabato laba shar baa la kala dooranayaaye xaalaadkii daruurada waay way bannaan tahay oo xukumku waa baaqi bay leeyihi nadarka imaamka iyo madaxa muslimiintayna u khuduuciyo ijtihaadkiisa hadduu maslaxa mafsado ka weyn kaga hortagayo mafsado ka weyn muslim la dhiibo waa mafsado mafsadadaa mid ka weyn hadduu ku baajinayo waa min majaali lijtihaad bay leeyihi waana bannaan tahay ra'yigaasi culimmada qabta waxaa ka mid ah ibnulqayim raxmat raxmatullah oo wuxuu leeyahay xukunku ma nasakhna wax nasakhayna ma jiro allahuma waxaa laga nasakhay dumarka wixii ku saabsan oo de markii heshiisku dhacayba heshiisku markuu dhacayba nebigu sal alay asalam muxuu ahaaye kadib waa kii ay soo degtay suuratu almumtaxina ah, falaa tarjicuuhunna ila alkufaar laahuna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahun ida jaakum lmuminaatu muhaajiraatin famtaxinuuhuna soo ma garanaysaa aayaddaasi marka waxay ka hadashay dumarkii heshiiskaasi inaynan ayagu ku jirin oo hadday dumarku soo islaamaan ayaga inaan la gacan gelin karin oo la dhiibi karin dumarka marka wixii ku saabsan aayadaasaa nasakhaday oo badashay ama wixii ragga ku saabsan waxay leeyihiin haddii xaaladay timaado ay noqoto in la kala doorto mafaasid ama abraar markaasi waxay leeyihiin masaladu weli waa qaa'im waana meel lagu ijtihaadi karay leeyihiin bacdu ahli lcilmi qaarna waa mansuuq bay leeyihiin waa masale marka ijtihaadiya masala min masaa'il ijtihaad weye qaatic ma ah maanta ninkii gaaladiina ka xoog badan tahay tabarna aan haynin iskana celin karaynin oo ka baqa dhulkii muslimiinta iyo xoolahoodii iyo cirdigoodii iyo kulli inay burburiso keliyata nin ama laba nin dhiib ha nabad galaan intan kale ijtihaad u arkoo maslaxo u arkaayo ma ridoobin mana gaaloobin mana ridoobin mana gaaloobin masaladuna maaha masaailu rid iyo gaalnimo meehe waa masaa'il oo qadaaya ijtihaad wa ah. waa si goorma waa markii ay maxalkeedii iyo waaqiceedu u yimaado wey macnaha oo macnaha ay dawaabideeda iyo quyuudeeda leedahay culimmada qaar ka mida waxay leeyihiin xukunka oo ruux muslima in la dhiibo ah wuxuu ka wuxuu khaas ku ahaa dhacdadaas iyo heshiiskaasuu khaas ku ahaa mana gudubsana bay leeyihiin waxayna u daliishanayaan nebigu wuxuu ogaa bay leeyihiin dadka muslimiinta ee la gacan gelinayo in ilaahay faraj u yeeli doono sida uu hadalkiisaba ku cad adigu se ruuxaad dhiibayso in ilaahay faraj u yeeli doono ma ogid wabitaali nebigu caaqibada arrinta ugu ogaa waxay ku dambayn doonto iyo danta inay dadkan inay diintooda u nabadgeli doonto ayuu wax ku dhisahaye adiga markaad dhiibayso ma xaqiiqadaasoo kalaad haysaa sidaas daraaddeed khaas bay ka dhigayaan ee caama ah bacdu ahlicilmina halkaasay ka galayaan xadiidka marka ay masalada ka doodayaan adigu masaladu waa masalo runtii waxa weye doodeedu ay badan tahayo culimadu ay ku muransan yihiin waay asalkeedu inay tahay shaki kuma jiro ruux muslimoo gaalo loo dhiibo laakiin waxaa laga hadlayaa markii ay timaado daruura timaado ma banaan tahay mise ma banaana taas way macna ayib waxaa kaleeto yani lagu xoojinayaa nabiga sal alay wasalam waktiga isaga ee heshiiska noocaasa uu galay oo weliba heshiiska allah maamulahay amar rabbiguuna ku galay nbigaa nbigu waktigaa nebigu sal alay waslam gaalada waa ka xoog badnaa gaalada uu heshiiska la gelayo hadduu maalinkaa la dagaalami laha wuu ka adkaan laha qur-aankaa kutusaya laftiisa low tazayaluu cadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliiman waa xudaybiye waaye sababta dagaalka loo baajiyey allah tabaaraka wa tacala wuxuu ku cilayay hal arrin ah dad mu'miniin ah oo aydaan ka war haynin ayaa magaalada maka ku nooloo gaaladan ku dhex jira haddii marka idinkoon ogeyn oon aqoonin aada meesha kula dagaalantaan dadkaa mu'miniinta gaalada ku dhex jiraa dhibaata soo gaadhay ceeb baana idinkaga imaanay taasaa la baajinayay marka sawcillada dagaalka loo baajiyay heshiiskan adagna loo galay sababtiisu ahay qur-aanku tilmaamay wailaa haddii dagaalka la fasixi lahaa waxaa ka muuqata inuu nebigu sal alay wasalam uu ka adkaan lahaayoo gaalada la cadaabi lahaa oo nebiga gacantiisa iyo saxaabada gacmooda lagu cadaabi lahaa macnaha oo laga adkaan lahaa isagoo marka ka xoog badnaa oo horeyna dhowr dagaal ku jebiyo kaga adkaaday haddana hadduu la dagaalami lahaa qur-aanku tilmaamayo inuu ka adkaan lahaa ayaa haddana oo awooddaale baa heshiiskan haddana la geliyey oo rabbi tabaaraka wa amar ku siiye heshiiska inuu galo marka haddii xaalad dacfi ay timaado muslimiintu ay daciifaan taasi waa ka sii xag jirtaa bay leeyihi haddii xaalatulquwa nebigu galay oo uu awood lahaa gaaladana ka adkaa xaalatu dacfi hadday muslimiinta ku timaado oo khiyaaraad adag ay isu qabsadaan inay bannaanaanayso waa min baabin awlaa bay marayaan masaladu marka waa masalo doodeedu ay badan tahay iyo niqaashkeedu kutub madax bannaan baaba laga qora rasaa'il madax bannaan raawaayahan dambe laga qoro ku saabsan dhiibidda dadka ay dowladuhu raadinayaan rasaa'il madax bannaan baa laga qoray waana masalo muran badan murankeedu badan yahay wey macna وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي كور قال نبي إنه يري من قتل روحي دله معاهدا آه. روح عهد للا قلي روح عهد للا قلي أو قال بالله للا قلي شيس للا biayri xaqin bay kutubta qaarkood waxaan ujeedaa riwaayadka qaarkood tilmaamaya ama biayri jurmin isagoo wax dembiya lagu dila aan gelin xaq daro ruuxii ku dila lam yarix ma uriyo raa'ixata aljannati jannada carafteeda ma uriyo wa ina riixaha jannada carafteedana la yuujadu waa la helaa min masiirati arbaciina caaman afartan sano socodkood meel jirta ayaa laga helaa Ah, min masiirati arbaciina caaman afartan sano socodkooda meel loo socdo markaad u jirto ayaa carabta iyo udeyka jannada la helaa akhrajahu lbukhaariyu bukhaarigaa wariyey macnaa waxay noqonaysaa afartan sano meel loo socdo iyo masaafo loo socdo xataa halkaa usoo jirsan maayo jannada halkaa xataa jannada usoo jirsan maayo ayib urkeeda heli maayo geli maayo miyaa laga wadaa bacdu ahlilcilmi saasay leeyihi akraja waxa wariye albukhaariy baa wariye waa waciid adag iyo hanjabaad iyo goodi waay ruuxa mucaahad mucaahadkaasi waxaa soo gelaya cahdiga uu muslimiinta kula jiro ama ha noqdo cahdi oo caqduljizya ah yacni qoladaan hadda ka soo hadlayno waa gaalo heshiis abadii cahdi abadiya la siiyo jizyay bixiyaan mucaahadka way galayaan mucaahadka waxaa kaloo gelaya wakti kooban baa ammaan la siiyey inuu dhulka muslimiinta joogo ruux muslimaa ammaan siiyey haweeney baa ammaan siisay ninbaa ammaan siiyey tii aan xalay soo marin haddii ammaan la siiyo uu dhulka ku joogana ama dowladdu ha bixiso ama ruux muslima ha siiye ayadana mucaahad waay waxaa kaloo isagana mucaahad uu noqonayaa haddii dowladdiisa iyo dowladda muslimku ay dhex marto wax la yidhaahdo wada noolaansho iyo xabad joojin iyadana hudna la yidhaahda mucaahad buu noqonaya mustacmalka sidoo kaleeto ama tijaaro u yimid ama ganacsi u yimid ama ergadee lasoo dirsaday isagana waa mucaahad kulligood waxay soo gelayaan xadiidkan daahirkiisay soo gelayaan ciddii xaqdarro ku dejisaaday naarta maxaan ujeedaa jannada carabteediiyo udgeynkeed udaygeedu seegaya wey macnaa bal abu daawuud wuxuu soo saaray xadiis marfuuca uu nabigu lehy sal ly waslam man dalama mucaahidan ruuxii dulmiya gaal mucaahida ah oo ballanku jooga aw intaqasahu ama nusqaansada nusqaansado muxuu ahaayey eh, muxuu ahaayey tacniyo oo duro oo liito oo ku xadgudba aw kallafahu fawqa taaqatihi ama wuxuusan keri karin ku kallifa waxaan awooddiisa ahayn saara maalan jizyaa la saaray wuxuusan keri karin baad bixi tidhi mama keri karaba aw kallafahu fawqa taaqatii wey aw akhada minhu shay-an bikayri tiibin ama shay isagu uu leeyahay ka qaata isagoon raalli ahayn oon ku qanacsanayn fa ana xajiijuhu yowma alqiyama nabi sal lay waslam intaa mid ka mida ruuxa sameeyey maalinta qiyaamada anaa la xujaytami doona cidda imaan doontae maxkamadda la fuuli doonta waa aniga nebi maxamed bu nabiri sal lay wasalam sh lianna cahdigiiyo ballanka aad gelayso muslim haddaad tahay waxaad ku qaadaysaa allah rasuulka sal lay wasalam ummaddii islaamka cahdi culus waay maadaama uu cahdi culus yahay haddaad ku ciyaartood jebiso khalaas saas man marka yani waxa weye waa arrin xalay waxaan ka soo warran xalay habeen oraan ka soo hadalnay cahdiga iyo ballanka islaamku siduu u ilaaliyo wax u ilaaliyo ma jiro saas man marba hadduu gaal yahay macnaa gaalba ha ahaadee hadduu cahdi leeyahy waa in cahdigiisa la ilaaliyo saas man cidda la ogol yahay waa gaalka xarbiga waati qur-aanka rabbi tabaaraka watacala ku sheega laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayh ina allaha yuxibu lmuqsitiin ah alla idinkama reebayo kuwa aan idinla dagaalamaynin diinka aan idinkula dagaalamaynin inaad u baarinimo samaysaan ood ixsaan u samaysaan cadaaladna inaad u samaysaan alla idinma diidayo allana wuxuu jecel yahay kuwa cadaaladda sameeya ballan baad kulu jirtaan xabad joojin baa idinka dhaxaysa nabad baa idinka dhaxaysa diintaada kulama dagaalsana heshiis baad tihiin ka noocaasoo kale ah inaad ixsaan u samayso cadaaladna u samayso alla tabaaraka wa tacala taasuu jeclay muxuu alla idin diniyo inamaa yanhaakum allahu can aladiina qaataluukum fi ddiini wa akhrajuukum min diyaarikum anmuxuuah an tawallawhum ah, an tawallawhum kuwa eh? wadaaharuu calaa ikhraajikum an tawallow alla wuxuu idiin diidan yahay waxa weeye kuwa diinta idinkula dagaalamay guryihiinnana idinka saaray dagaalkiinnana isu kaashaday kuwa noocaasee xarbiyiinta dagaalka idinkula jira kuwa inaad ka weli dhigataan buu idiin diiday an tawallowhum inaad jeclaataan inaad garab u noqotaan inaad u hiilisaan inaad isgarabsataan kuwaasaa la diiday amaa noocan kale gaalada noocyadeedan kale dhiiggooda xoolahooda waxooda waa xaaraam sida dhiigga muslimku xaraam iyo saas kale xaaraam looma dhawaan kara macnaha oo sida macnaha cadaab loogu mudanayo dhiigga muslimka haddii la daadiyo xoolihiisa la qaato ayaa kana cadaab loogu mudanaya wy man sidaas w marka way kala duwanyihin way kala duwan yihin xataa gaalka xarbiga ah ee muslimiinta dagaal kula jira haddaad mucaamalo adduunyo idin dhex martahay ma aha inaad jeclaatay amaad gaalooday maaha ganacsi baa idin dhex mari karaa alaabbaad ka iibsan kartaa waxbuu kaa iibsan karaa gaalka xarbiga ah saxaabadu waa safri jireen waa soo ganacsan jireen itifaaq way saxaabadu culamadu waxay leeyihin muxuu ahaaye waxaan ujeeda in badanoo ka mid ah waxay qabaan gaalka isagoo xarbiyan haddana mucaamalo aad bay dhex mari karta saas maana ruuxii la mucaamalooday waa ama shaah ay ka gateen ama ay cunto ka gateen muxuu ahaaye yani looma dili karayo waa gaalooday ma ridoobin ma ridoobin ninkii gaal la mucaamalooday waa ridoobay haddii la yidhaha salafta alalma gaaladu waa kala duwan tahay mucaamalaadkuna waa kala duwan yahi mucaamalaadkuna waa kala duwan yahay walaaga iyo mucaamalaadka adduunyaduna waa kala duwan yahay walaaga iyo baraag waa baab kale sale kale waa marka in tafsiilka iyo qaabka oo kale shareecadu wax kala qaaday loo kala qaado baa loo baahan yahay oo marnaba aan shareecada laga bixin fii xaalati silmi wa fii xaalati alxarbi haddaad dagaal ku jirto waa inaad shareecada ku taqayudo oo dagaalsan tahay haddaad nabad tahayna waa inaad shareecada ku taqayudo waa inaad shareecada ku taqayudo marba haddaad cahdi gasho waa inaad cahdiga ilaaliso haddaadad doonayn inaad cahdiga ilaaliso banaanka intaad u baxdo dagaal iclaanso waxaad tidhaahdaa warniyo igu talagala oo kula dagaalamaya waddamadaad joogtaa jinsiyadoodii baad haysataa muxuha sharcigii baad qaadatay ballan baad ku joogtaa raciyaddan ka tirsanahay baad leedahay waad degan tahay waxaad u muujinaysaa inaad raciyadda ka mid tahay oo dadka ka tirsan tahay ha uu raciyaddu xuquuqdale ka mid tahay baad muujisanaysaa haddana maca daalika hoos baad wax ka guraysaa hoos baad wax ka guraysaa warniyo lama ogola lama ogola hadda goor baan yaan idiin sheegay aan ku arkay meesha laynada sweden niman dhalinyaroo jazaa'iriyiin ah ayaa waxay sameeyaan muxuu ahaa subermarkeedyada iyo goobaha ganacsiga ay galaan markaasay alaabada iyo waxyaalaha qaaliga intay urursadaan oo faraqa ku urursadaan bay iskala tagaan ma iibsanayaan waa waa xadayaan war maxaad u xadaysaan waa xarbiyiin bay leeyihin gaaladan xarbiyiin hadday yihiinna xoolahooda waa la qaadan karaa oo de naagahoodana maad ku darsadaan baa layidhi naagahooda jaalis maa ulaula lahay bay dheheen waa fiqi mucwaj waay fiqi qaloocsan waay fiqi saxa maaha haddaadad cahdi iyo ballan inaad ku jirto gaalkuna rumaysan yahay adiguna aad sidaa u muuqato inaad ku khayaanto ood ku sirto ood ku xaddo ma bannaana haddaadan tabar hayninna intaad tabar ka helaysa sabir oo ballantii cahdiga ilaali haddaad awood leedahood wax iska celin karto ood markaa dagaalami karto dulmigana iska qaadi kartana bannaankaa intaad u baxda waxaad tirahda warniyo wixii kaaga baxay ku tasho waan kula dagaalamaya marka waxa weeyaan xarbi weeye xugunkii xarbigu qaadan adiguna wixii ilaahay ku siiye isagana wixii alla siiy sooma fambid ilayhim calaa sawaa waay islaamku laakiin dhuudhuumasho iyo wax sirsirid iyo khayaano iyo laqdaba iyo ma yaqaano jihaadna maa waxaas jihaad lama yidhahdo daaya wax cad iyo mucaamalo cad buu islaamku yaqaana saas wey hada wabillahi tawfiiq sal allah waslam cala nabiyina maxamed وعلى آله وصحبه وسلم